alraabicu min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi riyaadi الصaalixiin lilimaam abi zakariya yaxya bn sharaf الnawowi caleyh raxmat اllah fi jalsatihi alraabica leylat asaabic cashar min shahri jumaada alaakhir caami alfin warbacumiya wa sabcin wahalaatiin hijrat اlmustafa sala allahu alayh waalih wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بالأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqna اlkhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii shanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat اllah habeenkana waa habeen axad ay soo gelayso bishana ay ku aadantahay sideed tobanka jamaad اlaakhir kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam baabkana waa baabu taqwaa alla ka baqitaanka alla laga baqa subxaanahu wa tacala ayuu baab yahay qaala allahu tabaaraka wa tacala rabbigan wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allaynabi rumeeyow itaquu llaha alla ka baqa xaqa tuqaatihi baqitaankiistan xaqnimadeeda ka baqa weyaan itaquu ka baqa allaha alla weyna ka baqa xaqa tuqaatihi baqitaankiisa laga baqa dhabnimadeeda ugu baqa weeyaan wa qaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi fattaquu waxaad ka baqdaan allaha laweyna ma staactum intaad awoodaan wa haadihi alaaya aayaddan oo tan oo fattaquu llaha ma staactum mubayinatun waxay cadaynaysaa oy sharxaysaa lilmuraadi ujeedka lagala jeedo min aluula aayadda hore oo ittaquu llaha xaqa tuqaatihidaas xaqnimada iyo dhabnimada rabbi looga baqaa subxaanahu wa tacaala waxaa lagu fasiray oo cadaynaysa qowlullahi tabaaraka wa tacala fattaquu llaha ma staactum waqaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle i nabi rumeeyow itaquu llaha la ka baqa waquuluu waxaad tidhahdaan qowlan orax iyo hadal sadiidan toosan weeyaan walaayaatu aayadaha oo fi lmri isfaritaan lisfalo bitaqwa alla ka baqitaankii lisfalo kaiiratun aad bay u badan yihiin macluumatan waa laan wada yaqaanaa wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha qofka alla ka baqa yajcal lahu mahrajan mahraj baxa iyo faraj ayuu rabbi u sameeyaa wayarzuqu wuu ka irsaaqa min xayu meel usan laa yaxtasibu ka ajir xisaabsanaynin ama min xayu laa yaxtasibu meel usan filanaynin cafwan wayarzuqu rabbi wuxuu ka irsuqaa min xayu laa yaxtasibu meel uusan ka filanaynin wa qaala tacala alla wuxuu yidhi in tattaquu llaha alla haddii aad ka baqdaan yajcal lakum wuxuu idin yeelaa furqaanan kala saara ayuu rabbi idin yeelaa subxaana wa tacala xaqa iyo baatilka kala saartaan wayukafir wuxuu idinka dhaafaa cankum xaggiina sayi'aatikum gafafyaalkiin wuu idinka wayaqfir lakum ilaahay subxana wa tacala dembigiina nagu dhaafaa wallahu alla weyaan dulfadli cadiimi fadli weyn mid u saaxiiba weeyaan walaayaatu aayadaha oo fi lbaabi baabka ku sugan kaiiratun way tiro badan yihiin wamacluumatun waa la garanaya weyaan aayaadkan qur-aanka uu rabbi subxaana wa tacaala yidhi baqitaanka uu ku soo arooriyey sheekhana caleyh raxmatullah wuu ka bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha xaqa tuqaatihi kuna khatimay wallahu dulfadli aayadahaas goosgooska oo kala dhammaantood waxay caddaynayaan rabbiga subxaana wa tacaala ka baqitaanka laga baqa iyo muhiimadda ay leedahay iyo weliba ka baqitaanka isaga ah inay ku xihan tahay biqadri istitaaca qofka intuu awoodi karo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha inay u taalla baqitaankaas alla laga baqa subxana wa tacalana boos weyn uu islaamka ka jooga ayaa aayaadkaas tirada badan ay caddaynaa weyaan axaadiista haddii aan ka bilowno ama alxadiidu xadiidka lix iyo sagaashanaad sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata waa radi allahu tacala canhu arda qal wuxu yidhi abu hureyra qiila waxaa loo yidhi yaa rasuula allahyow man akramu nnaasi dadkiiya ugu karaamo badan qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayh waali wasalam adqaahum kan ugu baqitaanka badan oo rabbi ugu cabsi badan ayaa ugu karaamo badan weeyaan idan dadka ayaa ugu karaamo badan ina akramakum cinda allaahi adqaakum weyaan adqaahum kan ugu cabsi badan ayaa muxuu ahaa dadka ugu karaamo badan weeyaan faqaaluu waxay idhahdeen laysa ma ahaanin can haada kaasayto nasaluka midkaan ku weydiinayna kaas ma ahan qaala wuxuu yidhi fa yuusufu yuusuf nebiyullaahi ahaa oo nabi alla ahaa ibnu nebiyillaahi nabi alle oo nabi yacquub oo wiilkiisa ahaa ibnu nebiyillaahi nabi alle wiilkiisa ahaa oo nabi muxuu ahaa isxaaq ahaa ibni khaliilillaah khaliilka alle alla kii u jeclahay subxaana wa tacaala wiilkiisa ahaa oo nabi ibraahim calayhi salaam qaaluu waxay yidhaahdeen laysa can haada nasaluka kaana kuma weydiinayna qaala wuxuu yidhi facan macaadin alcarabi carab nasabkeeda iyo asalkeeda miyaa tasaluunii i weydiinaysaan jawaabtu waxay noqotay nacam ha khiyaaruhum kan ugu khiyaarsan oo ugu wanaaga badan fi ljaahiliyati markuu gaalka ahaa jaahiliyada iyo gaalnimada markuu qabiilka uku sugnaa halka qabiilka ugu muxuu khiyaarsanaa ayaa khiyaaruhum ugu khiyaarsan fi lislaami islaamnimada idaa faquhu markay diinta alla fahmaan subxaana wa tacaala dadka ugu akhyaarsanaa ugu qiimaha badnaa ayaa ugu akhyaarsan weeyaan muttafaqun calayh nabigeena sala allahu alay ali waslm wuxuu ka dhashay bani hashim bani haashim intaan la islaamin ka hore oo jaahiliyada lagu taagnaa waxay ahayen qabaaisha carbeed khaasatan quraysh rag ugu qiimaha badan ahaayeen lidaalika marka la islaamo oo islaamnimada weliba ay toosta qofka muxuu aha jaahiliga ku wanaagsanaa ayaa markuu islaamana aada u wanaagsanana weyaan haddii diinta ay fahmaan ay ku xihanta ayada wafaquhu bidami lqaafi qaafta oo la cala almashhuuri sida la yaqaano oo mxuu ah aadka mxu ah mashhuur ku ah waxukiya waxaa la sheegay kasbaayn lahoos laba oo la yihahdo idaa faqihuu ay calimuu axkaama asharci markii sharciga axkaamtiisa ay gartaan marka ayada ayaa waxa weeyaan ay noqonayaan dad qiimo badan idan haddii ay laba qola jaahiligi markii lagu sugnaa qolana dad qiimo badan oo wanaag badan oo akhyaar ay ahaayeen qolana qolyo qaaqilayaalaho qaabdan oo dhib badan ay ahaan jireen markii ay islaamaan qolyihii akhyaarta ku qolyaha akhyaartaha ayaa la hormarina oo qiimo badan weyaan saasuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem xadiidka toddobaatanaad can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda can inabi nabigeen wuxuu ka wariyay sala allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi ina dunya adduunyada xulwatun waa aad bay u macaan tahay khadiratun wayna cagaaran tahay wa ina allaha la weynan mustakhlifukum wa idin dhex dhigay oo dibbi idin dhigay oo idin dhex joojiyey fiiha adduunkaas istikhlaafka waa qof in wax loo looga tago loo dhiiba mas-uul looga dhigo weyaan wa ana allaha alla weyn mustakhlifukum wou idin dhex dhigay oo mas-uul buu idinkaga dhigay fiiha adduunka dhexdiisa ama dib buu idin dhigay weyaan fayandura rabbi markaas wuxuu fiiriyaa kayfa sida aad tacmaluuna u shaqaynaysaan ee fataqu dunyaa adduunyada ka baqa wattaqu nisaa dumarkana ka baqa fa ina awala fitnati banii israaiila reer bani israiil fitna ku dhacda tii u horreysay waxay ahayd waxay ahayd kaanat fii bani israiila faina awala fitnati banii israaiila reer bani israa'iil fitnada ku dhacda tii u horeysay kaanat waxay ahayd fi nisaai haweenka iyo dumarka ahayd rawahu muslim marka nabigana sal allahu alay ali waslm wuxuuna faraya adduunkan xaaladiisu noo sheegaya waa adduunka dhadanka marka la yihahdo u macaan marka aragga la yihahdana wax cagaaron indhaha aad bay u jecel ilaahayna subxaana wa tacala wuu idin dhex dhigay idinku uumay uu idin daayay amar buu idin siiyey yaa bani aadama aayadda qur-aankeeda istikhlaaf ka sheekaynaysay ina jacalnaaka naam naam jaacilu fi lardi khaliifa naam alcumuum marka rabbigan subxaanahu watacaala adduunkan una dhex dhigay annaga yumusuun laga dhigay cirkaan dhulkaan anagu noo uumay subxaanahu watacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica anagu noo uumay iyo raaxadeenna annagaana mas-uul nogala dhigay inaan mxua wixii wanaag ahna la nimaadno xumaan iska dhowrno dhanka wanaagsan aan ugu dhaqanno oonan ku ciyaarin marka ilaahay subxana wa tacala wuu fiirinaya marka waxaad samaynaysaan la eegayaa qofkii wanaag sameeyana wanaag baa la siini qofki xumaan sameeyana xumaan baa uu heli lidalika nabigan wuxuu leh sal l slm war ka baqa oo adduunkan ha ku iyo macaankiisa iyo cagaarkiisa ha ku kadsoomina dumarkana ka baqa oo reer bani israiil fidna ku dhacdo waxa u horreysa dumarka halkaasay ka bilawdeen dumarkiia dhar ka dhigtay fasaad bay galeen zina iyo balaayo iyo fitna ay ku dhaceen heer marka dambe waxay gaareen inay ambiyada alla subxaana watacaala inta la dilo kadibna madaxooda loo hadiyeeyo naaga baqaayo dhilooyin loo hadiyeeyo marka fidnada dumarka waxa aad u wa ina kayda kuna caiim marka in laiska dhowra ayaa waxau nabigeena faray subaan eh, sala allahu aleh ali wasalam xadiid ko iyo todobaatanaad can ibni mascuudin waxaa la wi radia allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleh ali wasalam nabigu waxaa yaquulu mid yihahd allahuma alehyo inii aniga asalku waxaan ku alhudaa hanuun hudaagan cilmiga ayaa saas u ah alhudaa alcilmu aladii macahu lcamal hanuun baan ku weydiisanaya rabbi subxana wa tacaala watuqa alla ka cabsin waan ku weydiisanaya iwalcafaafa dhowrsanaan waan ku weydiisanaya oon dhowrsanaado iwalhinaa deeqsoon dadka aan ka deeqsoomana rabbi subxana wa tacala waan ku weydiisanaya rawahu muslim xadiidka laba iyo toddobaatanaad can abi ariifin waxaa laga wariyay cadi bni xaatim radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasuulka al sala allahu alay ali slm yaquulu rasuulkaola man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarto uma intaa kadibna ra'aa arka atqaa mid ugu baqitaan badan lilaahi alla weyna minha dhaartii u dhaartay ka mxuu ahaa alla ugu baqitaan badan hadduu arka falyati ha la yimaado attaqwaa alla ka baqitaanka la imaado riwaayaad kale waxaa fal yukafir guto saas ayuu nabigeen sal allahu alay ali waslm waxbaad ku dhaaratay waxaa tihi wallaahi laa acmal qof muslim ayaad waxaa tihi wallaahi laa acmal lakada waxaas kuma samaynayo kadibna waxaad ogaatay in inaad mxuu aad qofka isaga aad wax siisa ay kuu khayr badan tahay haddii aad dhaaratood waxba siinin maxaa kuu biiray isna maxaa u biiray adna waxa ajir kuuma biirin miskiinkana waxaa weeyaan khayrkaad siin ladood ka joojisay marka haddii aad aragto inay saa kuu khayr badanta asna u khayr badan tahay shida khayrkeed la ima oo mxuuha dhaartaadii xag iska dhig qofka asaga wsiinmuxuaha tiri kuma siinayo sii weeyaan dhaartaadina ka kafaaro gudo nabigan le sal allahu alay ali wasalam nacam xadiidka saddex iyo abi umaamata suday ibnu cajlaan albaahili radia allahu tacala anhu ardaa qaala wuxuu abi umaama samictu waxaan ka maqlay rasuula allah rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam yakhtubu muxuu ahay aan maqlay fii xajati alwidaac xajkii loo yaqaano xajatulwadaac waa xajkuu nabigeena xajiyey alxaj lwaxiid aladii xajahu nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam intii muxuu ahaa uu nabiga nabinimada laga dhigay amaba inta hadda madiine u yimid waa xaj oo islaamnimada isagoo mxu wax hogaaminaa xajiy weyaan waxaana loo bixiyay xajkii sagootinta ilaa boqol kun ayaa nabigan la socday sal allahu alay waqtiga isaga markuu xajinayey cadad inta aan ka yareen marka khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum war camalkiina iga qaato sidaad u xajin laheed iga qaata saasuu nabiga laha sal allahu aleh ali wasalam xajka dardaaranka loo bixiyey fa qala wuxuu yidhi itaqu llaha alla ka baqa wasalluu waxaad tukataan khamsakum shantiina salaadood faradka tukada wa suumuu waxaad soontaan shahrakum bishiina ramadaana sooma wa adduu waxaad gudataan zakaata amwaalikum maalkiina zakada laga rabana gud mxuu aha bixiya weeyaan wa atiicuu waxaad ateectaan umaraakum raggiina umarada ah oo madaxdeediinaan ateeca tadkhulu waxaad gelaysaan jannata rabbikum rabbigiina jannadiisa ayaa iska gelaysaan weeyaan qodobadaas kooban la imaado jannada alla iska gelaysaan subxaana wa tacaala maxay tahay qodobada ayaga in alla laga baqo subxana wa tacaala salaadihii muxua shantahi la tukada bishii ramadaane la sooma zakadii la bixiyo qofka madax qofka muxuu ah ku ah muslimka ahna aad adeecdo kadibna waxaa weeyaan jannada alla ayaa la gelaya weyaan saasuu nabigeen aleyh sal allah alay slam rawahu tirmidi fi akhiri kitaabi salaat waqaala xadiidun xasanun saxiix waa sidaasoo kale xadiidka waa saxiix weyaan baabun wuxuu baabkan baab u yahay filyaqiini yaqiinta iyo watawakuli tala saarashada alla la tala saaro subxana wa tacaala yaqiinta waxaa weeyaan qofka inuu gaaro heer uu dareema wax alla wixii rabbi subxaana wa tacaala uu faray inuu u jeedo kale janna laga sheekeeyey yaqiinahaan ka cayn alyaqiin sida inaad aragtoo kale jannadii aad u rumaynaysaa ugu shaqaysanaysaa kadalika naar baa lagu sheegay naartin adoo arkoo kale ayaad waxaa weeyaan aada ugu baqaysaa camalkii looga fogaa lahan aad u samaynaysaa marka yaqiinta meelo badan bay gelaysaa iimaanka ayaa asaas u ah oo rabbi rumayntiisa acmaashii lisfiray cilmilheybki waxaa weyaan lisu eh, eh, sheegay wamaa ila dalika yaqiinta ilaahay subxana wa taala wuxuu kuu gala inay kuu galan yihiin wixii rabbi subxana wa tacala kuu diidan ay kuu diidan yihiin in la yaqiiniyo kadalika alla in la taltaro subxaana wa tacaala ayuu baab baabkan weyaan qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi walamaa marka walamaa ra'a almuminuuna muminiinta markay arkeen al alaxzaaba qolyihii isbahaystay qaaluu waxay yidhahdeen muminiintii maa wacadana allahu alla wuxuu noo yaboohay qaaluu waxay yidhahdeen haadaa kanayto iyo muxuu ahaa qolyahan aad aragtaan oo axsaabta isbahaysigan maa wacadana allahu alla wuxuu noo yaboohay weeyaan iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa sadaqa allahu ilaahay wuu run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisa run bay sheegeen weeyaan oo ilaahay subxana wa tacaala imaadka iyo axsaabtan dhicitaankeeda markuu u sheegay nabigana uu sala allahu caleyh waali wasalam arrinta ayadaa ah waxaa weeyaan toos ba marka ay u yaqiiniyeen waxay yidhahdeen ilahay baa noo sheegay rasuulkiisana waa noo sheegay subxana wataala asagaha iyo mxuu ah ballanqaadkii uu rabbi subxana wa tacala na siin waan helaynaa iyo gargaarkii noo ballanqaaday sala allahu aleyh ali wasalamna waan hada maa wacadana allah warasuuluh wasadaqa allah warasuuluh wamaa zaadahum arrintaa uma biirinin ilaa iimaanan iimaan iyo watasliiman hogaansan ubay u biirisay weeyaan wa qaala tacala rabbiga wuxuu qaala u yidhahdeen lahum ayaga annaasu dadka u yidhaahdeen ina annaasa dadka qad jamacuu lakum dadkii iyo axzaabtii baa idinsooisbaysiga baa idiin soo aruuray ee fakshahum ka baqa saas baa lagu yidhi arinta ayada marka maxay u samaysay fazaadahum warka asagaa wuxuu u biiriyey iimaanan alla rumayn wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allahu ilaahay baa muxuu ahay nagu filan wa wanicma waxaa nicmo lahaad alwakiilu wakiilna huwa rabbiga subxaanahu wa tacaala fanqalabuu waxay la laabteen binicmati nicmo oo min allahi alla xaggiiska ahaatay wa fadlin dheeri bay la laabteen weyaan ifadli lam yamsasu ma taabanin su-un xumaan watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi alla raalahashidiisay raaceen wallahu alla weynana duu fadlin fadli mid u saaxiiba wey cadiimin ee weyn wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi watawakl waxaa tala saarata alxayi allihii noolaa aladii allahaasoo laa yamuut aanan geeriyoonaynin alxayu aladii laa yamuut ya xayu ya qayuum wa qaala tacala falyatawakl muminuun muminiinta tala saarteena weyaan wacala allah alla weyne falyatawakl ha tala saarteena almuminuun muminiinta wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi faidaa cazamta haddii aad go-aansato od go-aan qaadata fatawakal waxaad tala saarata cala allah alla weyne muxuu ahaa tala saaro weyaan walaayaatu aayadaha oo filamri isfaritaan laisfara bitawakuli in rabbi la tala saarto kaiiratun aad bay u tiro badan yihiin macluumatan waana fahuwa alla weyne xasbuhu isaga ayaa ku filan weyaan ay kaafiih ay kaafiihi weyaan waqaala tacaala rabbi wuxuu yidhi inama almuminuuna muminiinta waa kuwii inama almuminuuna muminiinta aladiina waa kuwii idaa dukira allahu alla weyne haddii la sheego magaciisa oo la xusa wajlat ay mxuah baqdo ay cabsato quluubuhum quluubtooda waidaa tuliyat haddii lagu dul akhriyo calayhim iyaga aayaatu aayaadkiisana zaadathum waxay u biirisaa iimaanan iman wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakaluuna way tala saarnayaan walaayaatu aayadaha fii fadli tawakulina kaiiratun waa tiro badan yihiin macruufatun waana la yaqaana weyaan aayaadkan tirada badan waxay caddaynayaan qofka muminka ah inuu rabbi subxaanahu watacaala tala saarto in rabbi subxaanahu watacaala wax alla wixii aad ka baqaan uu rabbi muxuu ahaa ihado rabbi iga qabo wax alle wixii wanaag uu rajaynaan uu rabbi subxaana wa tacala ama u raban uu rabbi subxana wa tacala u doonto kadibna wixii kugu dhacaado saas ah, inaad alla tala saarato odan muxuu aha bini aadan baa ii keenay ama saasay ahayd ama noocaas weyn ama ay kugu dhacaan maya qofka muminka daa'iman waa shujaac waa geesi khawfka sidiisaba waa laba qaybood mid waxaa weeyaan waa khawf abiici khawfka la libaax ayaa halkan ka soo galay sida dhabta ah haddii hadda libaax orda halkaa soo gala waxaan u malaynaa derbiga albaaba laga raadinaya ka isaga laiskuma eedaynaya waxaa la yidhaha khowf alkhowf alطabiici baa la yidhaha ka asaga oo qofku waa macduur inaad muxuu ahay nafta la baxsado nafta orday aaminta muxuaha qofku inuu noqdo ta ayada waxaa waa macduur laakiin khowfka madmuumka waxaa way khowfu siri khowfka la yihahdo cibaadada ah oo khatarta ah qofka haddii aad meel kale la aado aada islaamnimadiisa iyo iimaankiisa u aada u naaqisaysa waa inuu yidhahda hebel ama way ku ilaystaa hebel ama saad ku yeelaa ama wax fulaan wasaawistaas iyo tashaawiishtaas qofka muxua ku dhaca qalbigiisa ayaa dhibaato keenaysa laakiin qoofkan abiiciga aho baabuur ama kugu dhacay ama tuugu ku dishaay ama mxuu ahaa haakada qoofka abiiciga ah qofka inuu baqlaguma eedaynay laakiin maca daalika qofka isaga oo qoofka abiiciga laftirkiisa inuu alla tara saarto oodan dan ka gelin sida hadalka xali aan soo marayna cali bin abi aalib radi allahu tacala anhu ardaa u lahaa labada habeen labada maalmood ayaamahig waa labada maalmood ulahaa ta waa wax aad qurux badan qofka muminkana mxuu ah looga baahan yahay inuu daaiman abadan maxaa yeele waxaad helaysaa xasilooni aan dhamaasho lahayn aad helaysaa wax aad ka baqi lama arkayba rabbi baad ka baqaysaa baqitaankaada dhanna wuxuu aadaya hal meel kadibna w alla wixii kale ayaa kaa baqayaan qofka alla ka baqi subxana wa tacaala haybad iyo waxaan weynaan ayay rabbi subxana wa tacala wuxuu geliyaa qalbigii cadowgiisi iyo cid dhibi lahayd naam xadiidka afar iyo toddobaatanaad can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam curidat waxaa la bandhigay calaya dushayda alumamu umamyaalka baa li bandhigay oon arkay weeyaan fara'aytu waxaan arkay annabiya nabi baan arkay wa macahu ay isaga la jiraan alrahdu koox aad u yar toban dad ka yar ay la jiraan oo ay rumeeyeen nabi dhan oo lasoo diray toban qof wax ka yar ay muxuu aha ay rumeeyeen wanabiya nabi baan arkay wa macahu ay la jiraan alrajulaani laba nin iyo arajulu hal nin iyo warajulaan laba nin ay la jiraan nabi alla uu soo diray subxaana wa tacaala oo malakuljibriil muxuu ahaa waxya looga soo dhiibay oo hal qof ama laba qof ay la jiraan wanabiya nabi baan arkay laysa macahu axadun hal qofna xataa usan raacin subxaan allah id rufica anoo halkaas xaaladaa ku sugan id rufica waxaa liisoo muxuu aha bandhigay oon arkay lii aniga sawaadun madow cadiimun aada u weyn yacni dad tiro badan ayaa liisoo bandhigay oon arkay weyaan fadanantu waxaan u maleeyey anahum ayaga ummatii ummadayda inay yihiin aan u maleeyey faqiila lii waxaa layidhi haadaa madowgaas aad aragtay dadkaas tirada badan iyo muxuua ummadaas faraha badan muusa waa nabi muuse wa qowmahu qowmkiisa weeyaan walaakin undur waxaad fiirisaa ilfuqi jihada dhankaas fiiri weyan jihadaa fiiri fa nadartu waan fiiri faidaa sawaadun cadiimun sidii oo kale muxua madow aad u weyn baan arkay faqiila lii waxaa layidhi undur dhankaa kale ilal ufuq faidaa sawaadun caiimun haddana muxuu ahay madow aad u badan sawaadkaas marka waa dadka madaxoodii taqriiban oo tirada badnaa ayaa sawaadkaas weyaan fa qiila lii waxaa liiyidhi marka haadihi tanayto labadaas sawaadood aragta oo labada araf ka muuqda ummatuka waa ummadaada wa macahum ummadaada waxaa la socda sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna geli doonaan aljannata jannada alle bikayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan uma intaa kadibna nahada nabigu u istaagay oo fa dakhala wuxuu galay mansilahu gurigiisa fakhaada annaasu dadka marka way dhex dabaasheen fakhaada annaasu dadku waxay dhex dabaasheen fii ulaaika kuwii aladiina kuwaasoo yadkhuluuna galayan aljanata jannada biayri bilaa xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin inay tadiidiyaan fakhaaduu fii taxdiidi ulaaika aladiina yadkhuluuna aljanna biayri xisaabin o bilaa xisaabin walaa cadaab waxay dhex dabaasheen marka inay yidhahdaan waa qolo heblay maxay yidhahdeen marka faqaala bacduhum qaarkood waxay yihahdeen falacallahum waxaa dhici karta aladiina kuwii inaa yihiin saacibu la saaxibay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle maalinta lasoo bixi ilaa hadda dadka la saaxiibay oo la jiray inay yihiin laga yaaba wa qaala bacdum qaarkood waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaaba aladiina kuwa wiliduu fi lislaam islaamnimada kuwa lagu dhalay oo iyagoo gaalnimo aan soo marino islamnimo ku dhashay inayihin laga yaaba falam yushriku anan la wadaajinin billahi alla weyne shayin waxna wadakaruu waxaa sheegan ashyaaa waxyaaba kala duwan fa kharaja waxaa usoo baxay calayhim rasuulullah rasuulka alla baa usoo baxay faqaala rasuulka wuxuu yidhi ma ladii takhuuduuna fiihi waxaad dhex dabaaliaysaan maxay ahayd ma ladii takhuuduuna fiihi shayga aad dabaalinaysaan ood ka waramaysaan ood mxua isku khilaafaysaan muxuu yahay weyaan fa ahbaruuhu waa u sheegeen arrintii fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam hum iyaga alladiina kuwa weeyaan laa yarquuna aanan tufaynin aan waxba tufaynin walaa yastarquuna tufidna aan dalbaynin walaa yataayaruuna aan waxba baasaysanaynin baasaysiga aan la imaanaynin wa calaa rabbihim rabbigoodan yatawakaluuna tala saaranayeen kuwa ayaga weeyaan fa qaama waxaa istaagay cukaashatu ibnu muxsin ninkaas ayaa istaagay radia allahu tacala canhu arda fa qaala wuxuu yidhi udcu llaha la i bari an yajcalanii inuu iga yeelo minhum ayaga fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam anta adiga cukaasha ah minhum ummaddaas toddobaatanka kun ah oo jannada alla xisaab la iyo cadaab la-aan ka mid tahay weeyaan uma intaa kadib qaama waxaa istaaga rajulu kale faqala wuxuu idcu llaha alle ii bari an yajcalanii minhum inuu ayaga igamid yeelo ilahay ii bari faqala wuxuu sabaqaka bihi cokaasha cokaasha ee kaala hormaray weeyaan warkii asagaa ah cokaasho ayaa hortaa qaatay muttafaqun caleyh xadiidkan marka waa xadiid cadiim ah oo nabigeena sala allahu aleyh ali waslm ku cadayna dad ummaddiis ka mid a ah toddobaatan oo geli doonaan mxuu ahaa jannada alle cadaab la-aan iyo xisaab la-aan jacalana allahu tacaala minhum nabigeena sal allahu alay ali waslem wuxuu ku qeydiy marka qolyaha iyaga waa qolyaha in lagu tufo aanan dalbanin meeshan waxaa ku taala marka yarquun riwaayada ayada ah in badan oo ka waxay leeyihiin sheekhu wuxuu yidhi muttafaqun caleyh soo maaha horta kuma taalla mxuu ahaa bukhaari kuma taalla waxaa ku taala yastaruun faqad saasaa ku taalla alayhi marka waxaa la gooni noqday alimaamu muslim kadalika imaamu muslimna riwaayada maxfuudka ah waxaa weeyaan bedelka laa yarquuna laa yaktawuun qolyaan isgubaynin qofka marka haddii aad ku tufa qofka oo qof xanuunsan oo dhibaataysan qofka ku tufa waxba dhibaato mal waadna garanaysa saxaabada nabigeena sal allahu aleh ali waslm inay muxuu ahay ay ku tufi jireen nabigeena sal allahu alay ali slm inuu isku tufay waad garanaysaan inuu isku tufay waad garanaysaan marka waxaa weeyaan yarquunadaas marka culamadu waxay leeyihiin waa riwaaye waxaa weyaan lafdadaas waa shaad shaadkana waad garanaysaan waxaa weeyaan fii cilmi اlxadiid maxaa la yihahda shaad naam alcumuum baabka asaga waa hadda waqti maahayn <laughs> jazakum allah khayran marka alcumuum riwaayada maxfuudka marka laa yaktawuun qolyahan isgubi isgubaynin weyaan isma gubaan oo gubitaanka waa laska reebe waana daw nabigu usheg inuu dawo yahay waana laska rebe in laisguba saas ayaa maxfuuda weyaan nacam kadalika nabi maxamed aleyh salat slam ummadiisa badnaanta ay qabi doonaan jannada gelaysa iyo siday noqon doonaan ayuu nabigeena ka sheekay sal allahu aleh ali wasalam rahti waxaa la yidhaha bidami raa raada oo la godo tasqiiru rahtin weeyaan wahum duuna casharati anfusin toban qof wax ka yar weeyaan walufuquna annaaxiyatu waa dhinac aw aljaanib ama waa gees weeyaan wacukaashatu bidami alcayni wa tashdiid ilkaafi cukaashatu la yihahdo wabitakhfiifiha cukaasha la yihahdo watashdiidu afsaxu in cukaasha la yihahdo ayaa waxaa weeyaan fasixahu leeyahy sheekha caleyh raxmat ullah xadiidka shan iyo toddobaatanaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ayda ana rasuula rasuulka al sala allahu aleyh ali w slem qaala kaana waxaa nabigeena yaquulu mid yihahdo allaahuma allahayow laka adiga ayaan aslamtu u dhiibay laka adiga ayaan aslamtu isu kaa dhiibay wa bika adiga ayaan aamantu ku rumeeyey wa calayka adi dushaada ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayka adi xaggaada ayaan anagtu usoo laabtay wa bika adiga ayaan khaasamtu bika ay bidiinika diintaada ayaan khaasamtu waxaa weyaan cadowga iyo qofka diinta alla diidan kula dooday weyaan wabika ama bisababika adi sababta ayaan mxu qofka aan la kula doodaa weyaan kula dooday allaahuma alleh acuudu waxaan mangalayaa bicizatika sharaftaada laa ilaaha ilaah ma jira ilaa anta adi mooyane waxaan ka mangelayaa an tudilanii inaad ibaadiyayso rabbiyow anta adiga alxayu kii noola ayaa tahay alladii kaasoo laa yamuutu aanan dhimanaynin waljinu jinni iyo walinsu insana yamuutuuna dhammaantood ay dhimanayaan muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim wakhtasarahu lbukhaariy bukhaari wuu soo gaabiyey xadiidka lix iyo toddobaatanaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ayda qala wuxu yh abdulah bn cabaas xasbuna allah wanicma alwakiil xasbunaa waxaa nagu filan allahu alla weyne wanicma waxaa nicmo lahad alwakiilu wakiilna waxaa u nicmo lahaaday oo qof wakiil noqda huwa ilaahi subxana wa tacaala qaalahaa kelimadaas waxaa yidhi ibraahiimu nabi ibraahim xiina goortii ulqiya fi naari markii naarti lagu tuuray wuxuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil wa qaalaha muxamedu nabi maxamedna wuu yidhi xiina waqhtigii qad jamacuu lakum ina annaasa dadka qad jamacuu lakum waa idin kulmeen fakhshahum ka baqa fazaadahum wuxuu u biiriyey iimaanan wa qaaluu waxay yidhahen xasbuna allahu wanicma alwakiil rawahu lbukhaari ayaa wariyey wa fii riwaayatin lahu an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa aakhiru qowli ibraahim kaana wuxuu ahaa aakhira qowli ibraahim nabi ibraahim hadalkiisa wixii u dambeeyey xiina ulqiya fi naari markii naarta lagu tuuray xasbiya allahu wanicma alwakiil xasbii waxaa igu filan allahu alla weyne wanicma waxaa nicmo lahaado wanaag badnaaday alwakiilu wakiilna huwa allah subxaanahu wa tacaala xadiidka toddobiy toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nabig wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yadkhulu waxaa geli doonaa aljanata jannada aqwaamun qolo ayaa geli doonaan afidathum quluubtooda mila afidati tayri shimbiraha qalbigoodao kale weeyaan rawaahu muslim qiila waxaa lihi macnaahu mutawakiluuna waqiila waxaa lihi quluubuhum quluubtooda raqiiqatun waa qalbi aada u jilacsan saas ayaa labadaba lagu fasiri dadka marka muminiinta ah jannada alla gelayaan quluubtooda waxaa weyaan quluubta waxay la tooy yihiin shimbirta xiqdi iyo xaashidnimo iyo xumaan iyo baabkaas mataqaana rabbina way tala saaranayaan weyaan xadiidka sideed iyo todobaatanaad can jaabirin waxaa laga radi allahu tacala canhu anahu jaabir hazaa wuu duulay maca nabi nabiga ayuu la duulay sala allahu calayh waali wasalam qibala najdin dhanka najdi ayuu u duulay nabiga sal sl najdi waa laba qaybood najdi alciraaq wa najdi asacuudiya najdiga dhankan qoraxusoba xaggeeda ay ahayd qoraxubaxna marka marka madiine la jooga dhankan riyaad iyo dhankaana muxuu ahaa najdi baa la yihahdaa najdi kasii shisheeyo mxuu ciraaqna najdiyaa la yihahdaa marka najdigan hadda ka warama muxuu ahaa jaabir bin cabdilaahi waa najdigan sacuudiga kudhex yeela weyaan xadiidka ahaa alaa ina alfitna haahuna markuu nabiga ala sla slam oo najdi u ishaarayey xayu yalucu qarnay shayaan markuu nabiga sal sal allahu alay ali waslm culimadu waxay leeyihiin waxaa weeyaan najd alciraaq lidalika ciraaq fidna kama dhammaato maantana waad arkaysaa balada ka taagan weligeed waa saasun waa ti xajaaj uu dhihi jiray ya ahla ashiqaaqi wanifaaqi muxuu ahaa aad buu u necbaan jiray xajaaj dad badan waa ka laayay aadna u eedbiyey ahlu ciraaq qof awood u helay oo gacan bir ku qabtay waxaa ka jira ninka la yihahda xajaaj ibnu yuusuf ninka taqaanaan imtixaanka ahaa culamadu waxay dhihi jireen caamalahu bima yastaxiq annagina hadda aan xumaan ka sheegna oon dhahna noqonaa inu naargal yaa yaqaana maanta wax dhibka ugeysan waa garanaysaan u geystay marka wanaag badan oo la imaaday qur-aanka hadda aan haysanno isaga ayaa waxaa weyaan shaqalka iyo dhibcahaba saaray xaada iyo khaada saga duway isku mid ahaayeen marka hawlo fiican waa qabtay marka jaanibkan kalena wuxuu ahaa safaaka ayuu ahay mubiir ummad walaan jiray xitaa nabigan uu sheegay sal allahu aleyh ali wasalam nacam marka qibla najdi najdi xaggeed ayaan marka u duulnay ayaad duulay anahu isaga hazaa wuxuu la duulay maca nabi nabiguu la duulay qibla najdin dhanka najdi falamaa qafala markuu nabiga soo laabtay rasuulu llahi sala allahu qafala falamaa qafala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qafala macahum macoodo lasoo laabtay jaabira laga yaaba inuu hadalka ula jeeda falamaa qafala rasuula markuu rasuulka lasoo laabtay qafala macahum nabiga ayuu la soo laabtay raggi la jiray faadrakathm waxaa haleeshay alqaailatu qayluula iyo hurda maalinta qayluulada waa hurdada maalinta la hurda la yihahda weliba mxua waqtiyada bartamaha maalinta ah alqaailatu qayluula fii waadin oo kaiir alcidaah geedaha qodaxda lah aad ugu badan yihiin weyaan geeda weyn oo ayaa ku badan galoolka iyo mxuu ahaa quraca iyo eh, waxyaabaha lamidka weyaan fanazla rasul lahi sal nabigu uu degay watafaraqa naas dadkana kadibna way kala tageen yastadiluuna ayagoo haraysanayaan bishajari geedahaas weyn ay haraysaan ay u kala tageen weyaan wanazla rasul rasulka lagu degay sal allah alay slam taxta samuratin geed mxuu ahaa qurac iyo waxaa tihahdaba ayuu degay facallaqa biha wuxuu nabiga ku xirtay sayfahu sayftiisu ku xirtay wanimna anagana waan saaxanay nawmatan hurdo ayaan la dhacnay weyaan faidaa rasuula rasuulka alla ayaa yadcuuna noo yeeri waidaa cindahu agtiisa waxaa ahaaday caraabiyun reer baadiye ah fa qaala wuxuu yidhi ina haadaa ninkan ma aragta reer baadiyaha eh ikhtarata wuxuu iga dafay oo iga qaatay calaya dushayda sayfii sayftayda ayuu intuu saa u qaatay ayuu mxuu ahay iga dafay u qaatay weyaan waana ana naaimun aan maa hurdaa weyaan fastayqadtu waan baraarugay wa huwa seeftina fiyadii gacantiisa ay ku sugan tahay saltan weliba iyadoo siiban oo mxuuah galki laga siibay qaala wuxuu yidhi ninkii reer baadiyaha man yamnacuka minii yaa ii kaa reebi qultu waxaan idhi allaahu ilaahay baa alaaan saddex jeer ilahay baa ii kaa reebayaan dhahu yidhi nacam nacam alaaan walam yucaaqibhu ninka marka nabiga markii arintaas uu noo sheegay muusan ciqaabin wajalasa ninkuu iska fariistay wey nabigan waa fariistay alai sla slam mutafaqu wa fii riwaayatin qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa waxaan ahnay riwaayadan dambe ayaa aad u cadaynaysa riwaayada hore waa mujmal tan dambe ayaa cadaynaysa insha allah caza wajal wa fii riwaayatin qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa waxaan ahnay maca rasuli rasulka al sala allahu alay ali wasalam bidaati riqaaci digaalka la dhihi jira daati riqaac oo kabalaan baa la ahaa marooyinka iyo waxyaabahaasaa lugaha lagu xihan jiray daati riqaac baasaa lagu bixi weyaan fa idaa ataynaa markaan nimaadno calaa shajaratin geed daliilatin harla taraknaha waxaan ugu tegi jirnay lirasuuli llaahi sala allahu aleyh waslm nabiga ayaan ugu tegi jirnay anagoo nabiga ku ixtiraamayna fajaca rajulnin baa aa yimid oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah wa sayfu rasul rasulka sayftiisana mucallaqun ay ku xihantahy bishajarati geedka ay ku xihan tahay fakhtaratahu mxuu ahaa aad buu u dafay saas u qaatay weyaan fa qaala wuxuu yidhi takhaafunii miga baqaysaa muxamadow qaala wuxuu maya qaala wuxuu faman yemnacuka minii yaiga kaa reebi haddii aad iga baqaynin ee iga kaareeb seefna ma hayso seefta anaa gacanta ku hayo ay siiban tahay ee iga kaareeb qal wuxu yidhi allah wa fii riwaayati abi bakr alismaaciili abi bakr ismaaciili wuxuu ka mid yahay min riwaati min ruwaati saxiix bukhaari saxiix bukhaari ragga wariyey ayuu ka mid yahay weyaan karima bint mxuu ahaa ismaaciili inkaasaa ka mid weyaan mustakhrajaadka afwan mustakhrajaadka buhaariuu ka mid yahay ragga mustakhrajaadka bukhaari sameeyey eh, mustakhrajaadka waxaa la yihahda fi cilmi xadiid eh, kitaabkan bukhaariga ah axaadiistiisan oo sidaan ah ayuu qofka sanad aanan sanadka bukhaari ahayn ayuu ugu tegayaa inama alacmaalu binniyaat intuu muxuu aha sanad isaga maro ood rag ka wari ka wari ka wari ariiqii uu maray buhaari ahayn ayuu muxuu inama alacmaalu binniyaat ugu tegayaa maalan axaadiistiisana saas weya mustakhrajaadka abi nucaym oo kale saxiix muslimka ayuu mustakhrajku leeyahay marka mustakhrajaadka waa kuwaas weeyaan ismaaciili marka wuxuu riwaaya ismaaciil ku taallay ayaa wuxuu leeyahay nacam wa fii riwaayati abi bakr ismaaciili fii saxiixihi faqaala wuxuu yidhi man yamnacuka minii ay kaa reebi qaala wuxuu yidhi allah alla weyne qaala fasaqatat isayfu sayfta ayaa ka dhacday min yadihi gacantiisi ay ka dhacday weeyaan seeftii ayaa gacantiisii ka dhacday nacam fa akhada rasul lah sal sl nabig wuxuu qaatay asayfa sayfta ayuu qaatay faqala wuxuu yidhi man yamnacuka minii ay kaa reebi faqala wuxuu yidhi kun waxaad ahataa hayra aakhidin qof mxuu a wax qaado kan ugu qiimo badan noqo weyaan ugu khayr badan faqala wuxuu yidhi tashhadu miyaad qaraysaa an laa ilaaha ila allah miyaad qaraysaa an laa ilaaha ilaah inuusan jirin ila allah alla mooyane wa ani ana ana rasuula anahay qala wuxuu yihi laa maya walaakinii warka walaakinii ucaahiduka waxaan kugula ballamaya alla uqaatilak inaan kula digaalamin ayaan kugula ballamaya walaa akuuna aanan ahanin maca qowmin qolo yuqaatiluuna kula dagaalamayaan fahalaa sabiilu nabigu iska sii dayay ninkii faataa wuxuu yimid ninka asxaabu asxaabtiisa faqala wuxuu yihi ji'tukum waxaan idinkaga imid min cindi khayri innaasi dadka muxuu kan ugu khayr badan agtiisa aan kaga imaaday qawluhu naam qowluhu qafala xadiiskaasu ku dhamaaday marka wuxuu sheekhi galay marka inuu eh, xadiistii eh, alfaadii adkeed uu muxuu ahay furfura qowluhu qafala ay rajaca wuu soo laabtay weyaan adcidaahu alcidaahu alshajaru aladi lahu shawk waa geedka qodaxdara weeyaan asamuratu samuradana bifati siini wadami miim miimka oo la godo ashajaratu oo min aali weyaan mxua amaba waxaa tiradaa xamurdha ama waxaa tiradaa eh, eh, qurac amaba wamaa ilaa dali geedaha noocaas weyaan wahiya alcidaamu waa kuwa aad u weyn oo min ashajari geedaha ka mid a ah, alcidah ee eh, qodaxdala weyaan wakhtaraa sayfa ay sallahu wuu siibay wahuwa fii yadihi isagoo gacantiisa kusugan yayuu siibay saltan ay masluulan isagoo la siibay wa huwa bifatxi saadi wadamiha xadiidka sagaaliyo todobaatanaad can cumar waxaa la radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi cumar samictu waxaan ka maqlay rasuul rasuulka al sala allahu aleyh waali wasalam yaquulu rasuulka oo lah low anakum adinka haddii aad tatawakaluuna tala saaran lahaydeen cala allah alla weyne xaqa tawakulihi tala saaradiisa tan ugu xaqnimo badan la rasaqakum wuu idin irsaaqi lahay rabbigiin subxaana wa tacaala kamaa yarzuqu tayru shimbirta sida uu irsaaqo taqdu way ka lahdaa khimaasan iyadoo muxua bog laalan oo eber oo muxua bog wa taruux way soo laabataa bitaan dharagsan ayay soo laabataa rawahu tirmidiy wa qaala xadiiu xasan waa xadiid saxiix weyaan macnahu tadhabu awala nahaari maalinta awalkeeda waxay tagtaa khimaasan iyadoo muxuuha baahan ay daamiratan albutuun caloosheeda ay laalan tahay min aljuc gaajo awgeed wa tarjicu ay soo laabataa aakhira nahaari maalinta muxuha akhirkeeda bitaanan iyadoo muxuha dhargan ay mumtaliat butuun mumtaliyat albutuun caloosheeda ay buuxda weyaan xadiidka sideetanaad can abi cimaarata albara ibni caazib radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yih abi cimaara qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waslem rasuulka alle wuxuu yidhi yaa fulaan war hebelow idaa aweyta haddii aad u dumanta ood aado ilaa firaashika gogasha aad ku saaxanayso haddii aad aado firaashkaada faqul waxaad tidhahdaa allaahumma allahayow aslamtu waan u dhiibay nafsii naftayda ilayka adaan kuu dhiibtay naftayda oon kuu dhiibay weyaan wawajahtu waxaan u jeediyey wejii wejigaygan ilayka adi xaggaadaan ujeediyey wa fawadtu waxaan u bandhigay amri amarkaygoo dhanna ilayka adaan kuu bandhigtay rabbiyow waljatu waxaan mxuu ahay magangeliyey dahrii dhabarkaygana ilayka adiga on kugu tiirsaday dhankaadana mxuu aha ayaan usoo tiirsaday weyaan rabatan jacayl iyo mxuu aha raja aan kaa qaba adiga iyo warahbatan baqid aan kaa baqa ilayka mxuu aha adiga xaggaada weyaan laa maljaa meel lagu badbaado laa maljaa meel la magan galo walaa manjaa meel lagu mxuu aha badbaado minka adi lagaaga badbaada ma jirta ilaa ilayka adi xaggaada mooyane aamantu rabbigo waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaada aladii kitaabkaaso ansalta aad soo dajisay wa bi binabiyika nabigaadana waan rumeeyey aladii nabigaasoo arsalta aad soo dirtay weyaan fa inaka adi in midta haddii aad ku dhimata haddii in midta haddii aad min leylatika habeenkaas isaga habeenkaada isaga ah midta waxaad ku dhimataa cala alfitrati diintii xaqeedaad ku muxuu ahay dhimataa weyaan iai latii anas id di aad waa bariisatana asabta waxaad ilaahay ku siiya ood asiibtaa khayran khayr badan baad heshaa weyaan mutafaqun caleyh wa fii riwaayati fi saxiixayn waxaa ku sugan can ilbara qaala wuxuu yidhi qaala lii rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam idaa atayta haddii aad timaado madjicaka meesha aad saaxanaysa makaana jiefkaada haddii aad timaado fatawada ur weyse qaada wuduu'aka weysadaada lisalaad salaad aad u weyse qaadanayso uma usax calaa shiqika dhinacaad aleymen midigt usaawen bidaxa usaaxanin waqol waxaa tidhahdaa wadakara naxwahu sidii oo kale ayuu sheegay uma qaala wuxuu yidhi wajcalhuna waxaad ka yeeshaa aakhira maa taquulu wax aad tidhaahda oo dikri ah ayada u dabamari weeyaan xadiidka uu sideetanaad can abi bakrin sidiiq radi allahu tacala anhu arda cabdilaahi ibni cuhmaan ibni caamir ibnu cumar ibnu kacb ibnu sacd ibnu taym ibnu murata ibnu kacbin ibnu luay ibnu haalib alqurashiy taymiy radi allahu canhu waa loo taabtiriyey wahuwa isaga iyo abuuhu aabihii iyo ummu hooyadii saxaabatun waa asxaab weeyaan radia allahu canhum jamiican qaala wuxuu yidhi nadartu waxaan fiiriyey ilaa aqdaami almushrikiina mushrikiinta iyo gaaladii gomdahooda iyo lugahooda ayaan fiiriyey wa naxnu anagana fi lqaari godkii aan ku sugannahay id yaquulu lisaaxibi laa taxzan godki qaar muxuu ahaa la yidhahdaa ya aare aare xira sooma aare tawr aaro xero maamikwana jazakum la khayr qaaro xero wuxuu ku yeelaa dhanka qorax kasoo baxuu ka jira magaalada kacbada ka jira buur aad u dheer ku yeelaa qaaro thawrn wuxuu ku yeelaa dhanka koonfureed ku yeelaa dhankaasu jira isku meel maaha qaaro xero waa meeshii qur-aanka lagu soo dejiyey qaaro thawrna waa meesha uu nabiga wuxuu arkay wuxuu yidhi nadartu waxaan fiiriyey ilaa aqdaami mushrikiina mushrikiinta gomdahooda iyo lugahooda ayaan fiiriyey wanaxnu anagana fi lqaari godki qaari thawr aan kusugannahay qaari xir aan kusugan qaari thawr cafwan qaari thawr aan kusugannahay wa hum ayagana ala ru'uusina madax annaga ay saa u taagan yihiin fa qultu waxaan idhi yaa rasuul low anna axadahum midkood nadara hadduu fiirin lahaa taxta qadameyhi labadiis lugood hoostooda hadduu fiirin lahaa la absaranaa wuuna arki lahaa weeyaan fa qaala wuxuu yidhi maa danuka maladaada maxay tahay yaa abaa bakrin abaa bakarow bithnayni laba oo allahu alla weyne aaliuhumaa uu sadexeeyo sidaad umalaynaysaa ma waxaad umalayn in si sah lagu qabani waa laba qof oo u sadexeeyo marka mxuu ahaa malahaas ay ku gelin ayuu nabigu ku yidhi alayh sala slam yuusuf ku gelin muttafaqun caleyh xadiidka laba iyo sideetanaad can umm ummi ummi salamata radia allahu tacala canha ardaaha hind ibn abi umaya xudayfa almaqzumiya radia allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalem kaana wuxuu ahaa idaa kharaja markuu ka baxa min beyti gurigiisa qaala wuxuu dhihi jiray bismi illaah alla magaciis tawakaltu cala allah allaan tala saartay allaahumma allahyow innii ani acuudu bika waxaan kaa magan galayaa an adila inaan adila an adila inaan wax baadiyeeyo aw udalla li baadiyeeyo aw azilla aan sanbiririxdo adilada waxaad noqon kartaa inaan baadiyooba ama aan wax baadiyeeyo aw udalla aw azilla am simbirixooda oon mxuu aha simbirraxo ku dhaca oon xumaan ku simbirraxooda aw zalla ama lii aw adlima aan wax dulmiya aw udlama lii dulmiya aw ajhala jaahilnimo aan la imaado xumaan aan la imaado aw yujhala calaya aniga xumaan liigu sameeyo intaasaan rabbi ka aman gala wa tacala xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud atirmidi wakayruhuma biasaniid saxiixa waqaala tirmidi xadiidun xasanu saxiix wa hada lafd abi daawuud xadiidka marka qofka markuu baxa inuu yidhaha bismi allahuma inii tawakaltu cala allah allahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay intaas qofka markuu ku baxa rabbi subxaana wa tacala intabuu ka qabanaya weyaan saasuu nabigeena alai slat slaam amar ku bixiyey in la sameeyo asagana saasuu samayn jiray alayh slat slam ficil ahaan xadiidka saddex iyo siddeetanaad can anas ibni malik radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yihi anas qaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem man qaala qofki yidhahda yacni idaa kharaja min beyti mar gurigiis uu ka baxo ula jeedaa wayaane bismi illaah ilaahay magaciis tawakaltu cala allah allan tala saartay walaa xawla xeelad iyo awood walaa quwata quwadna ilaa billaahi alla inuu muxuu muxuua nasiimoon si kale kuma lihin qofki yidhahdo yuqaalu lahu waxaa loo yidhahdaa hudiita warniya waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey oo wax walboo dhib ahaa waa lagaa deeqay oo meel baa lagaa saaray weeyaan wawqiita waa lagu dhowroo lagu ilaaliyey watanaxa canhu shayaanu shayaanna aad buu ugu fogaada qofka isaga marka wax weyba ma aha bismi llah tawakaltu allah walaa xawla walaa quwata ila billah intaabas weyaan rawahu abu daawuud abu daawuud ayaa wari fayaquulu zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ziyaadiyey cafwan wuxuu ziyaadiyey rawahu abu daawuud tirmidi wanasaai wahayruhum waqala tirmidi xadiisun xasan zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ku biiriyey xadiidkiisa oo nabigu u sheegay alai slat slam yani ashayaan shayaanka wuxuu leey lishayaan aakhara shayaan kale wuxuu kuleeyahy shayaanka isagaa ku kale wuxuu leeyahay kayfa laka sideed u haleeli kartaa sideed wax ugu dhimi kartaa birajulin nin oo qad hudiya la hanuuniyey oo kufiya la kaafiyey oo waqiya la dhawray xaggeed u maraysaa weyaan saasuu le saxahu albaniy fii saxiix tirmidi xadiidka afar iyo sideetanaad can anas ibn malik radi allahu tacala anhu arda qal wuxu anas kaana waxaa ahaa ikhawaani laba nin calaa ahdi nabiy nabiga waqtigiisa sal allahu aleyh ali laba nin waqtiga nabiga isla alaatay ayaa jiri jirtay wa kaana axaduhuma midkood wuxuu ahaa yati nabiya nabiga u imaan jiray oo nabigaad u jiray cilmigu ka dhegeysan jiray nabigoo la joogi jiray alai salat slaam walaaharu kan kalena yaxtarifu wuu soo shaqaysan jiray soo xamaalan jiray fa waxaa sheegtay almuxtarifu kii soo shaqaynaayey oo xamaalanayey ahaahu walaalkiis ayuu wuxuu ugu sheegtay linabiy nabigu u sheegtay sal allahu aleh ali wuxuu yidhi ninkan waa nin mashaqaysta weyaan meelaha iska fadhiya waxaan soo xamaaran baan wada cunaa nab allow ninkaan ka shaqayste fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayh salaa slaam lacallaka waxaa laga yaabaa tursaqu in lagugu irsaaqa bihi isaga sababtiisa inuu rabbi kugu irsaaqa ayaa laga yaaba weyaan xadiidkan wuxuu la macno yahay xadiidka nabigeenu yidhi sal allahu alay ali wasalam inamaa tunsaruuna inamaa turzaquuna watunsaruuna wahal turzaquuna watunsaruuna ilaa biducafaaikum waxaa linku gargaaraa oo lidinka arsuqa ilaa qolyaha masaakiinta iyo ducafadiina aad u kaalmaysaan intaasa riia iyo gargaarka baad ku heshaan saasuu la macnay xadiidkan weyaan rawahu tirmidi biisnaadin saxiix calaa shardi muslim yaxtarifu yaktasibu wayatasababu yaktasibu wuu shaqaysanayaa wayatasababu sabab ayuu la imaanaya sababtii risiq ayuu la imaanaya weyaan subaxdiu kalahaya uu shaqo tegi baabu listiqaamati toosnaanta ayuu baab yahay weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu fastaqim toosnaw kamaa umirta sidii lagu faray u toosnaa weyaan sidii lagu faray u toosnow wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwii iyo duulkii qaaluu yidhahdeen rabbunaa rabbiganaga allahu alla weyne weeyaan uma intaa kadib istiqaamu toosnaadeen tatanazal waxaa kusoo degaysa calayhim dushooda almalaaikatu malaaigta maxay leedahay allaa takhaafu baqinay walaa taxsinu murugoonina wa abshiruu ku bishaaraysta biljannati janno ku bishaaraysta allatii jannadaasoo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna mid lidin yabooha mid lidin yabooha weeyaan naxnu anaga wliyaakum awliyadiina iyo ansaartiina ayaanahay gargaaryaalkiina nahay fi lxayaati dunya addunyada wa fi laakhirati aakhira walakum adinkana fiiha ansaar iyo dad aqribaan idinah weyaan walakum adinka fiiha adduunkan waaadwalakum waxaad ku leedihiin walakum waxaad leedihin fiiha aakharada maa shay baad ay jeclaad anfusakum naafiyaalkiina walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda maa tadacuuna iyo aakhara weyaan waxaad u yeerataan nuzulan waa martiqaad oo min hafuurin rabbi dhaafitaan badan xaggiis ahaatay raxiimin oo naxariis badan weyaan wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina muminiintii iyo akhyaartii qaaluu yihahdeen rabbunaa rabbiganaga allahu alla weyne weyaan uma inta kadib istaqaamuu toosnaadeen falaa khawfun cabsi dushooda ma calayhim dushooda falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahanin yaxzanuuna mana murugoodaan weyaan ulaaika kuwaas asxaab aljannati janna ay u yihiin jannada ayay geli doonaan weyaan khaalidiina ayagoo ku waray fiiha iyada jazaan abaalmar ayaa bimaa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen ayaa lagu abaalmarnaa weyaan xadiidka han iyo sideetanaad an abi camrin waxaa laga wari wail abi camrata sufyaan ibni cabdilahi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya rasuul allahyw qul waxaad ii tidhahdaa ood ii sheegtaa lii aniga fi lislaami islaamnimada dhexdeeda qowlan hadal laa asalu aanan weydiinaynin canhu qowlka asaga xaggiisa hayruka hayrkaada laa asalu qul idhah lii aniga qowlan eray iyo hadal laa asalu aanan weydiinin canhu hadalka asaga xaggiisa axadan qof oo hayraka adiga aanan ahayn qal wuxuu yihi qul waxaa tirahdaa aamantu waxaan rumay bilah alla weyne uma intaa kadib istaqim toosnaa weeyaan rawahu muslim xadiidka lix iyo sideetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasulula rsulka al wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem qaaribuu war dhadhaweeyaay dhadhaweeye wax walba ma samayn kartaan wixii laydin faro dhan lama imaan kartaan laakiin dhadhaweeye oo isku daya wasadiduu war oo toosnaada waclamuu waxaad ogaantaan annahu lan yanjuwa inuusan badbaadi doonin axadun qof oo minkum idinka idinka mid a ah bicamalihi camalkiisunas ku badbaadi doonin ogaada weyaan qaaluu waxay yidhaahdeen walaa anta yaa rasuul allah rasuulka alla xataa adiga mxua camalkaada kuma badbaadaysid qaala wuxuu yidhi walaa ana aniga xataa kuma badbaaday camalkayga ilaa an yataqamadanii inuu igu daboosho allah oo igu galladaysto allahu alla weyna biraxmatin naxariistiisa biraxmatin naxariis oo minhu xaggiis hatay wafadlin fadli moyna rawaahu muslim baa wariy waalmuqaarabatu muqaarabada maxay tahay alqastu waxaa weya dhexdhexaad alladii kaasoo laa uluwa uusan ku jirin mxuu ahay talaxtag fiihi walaa taqsiira gaabina ay ku jirin weyaan uluwi waa wax lagu talaxtago weyaan oo meeshii tiibadii looga taga la dhaafiyo taqsiirkana waa wix laga gaabiyo weyaan wasadaaduna alistiqaamatu toosnaan iyo alisaabatu xaqa la asiiba ayaa la yihahdaa sadaadka wayatagamadanii wuxuu la jeedaa yulbisunii u ihugiya yasturunii astura qaala culama culamada waxay yidhahdeen macna istiqaama istiqaama maxaa la yihahdaa waxay ku fasireen luzuumu aacati illaahi tacaala ilaahay aacadiisa oo la laazimo weeyaan qaaluu waxay yidhahdeen culammadii wahiya istiqaamadana min jawaamici alkelimi kelimooyinka kokooban ood ilaahay subxana watacala nabigeena siiyey uutiitu jawaamic alkelim kelima yar iyo hal kelima ama laba kelima oo macno badan xambaarsan ayaa jawaamic alkelim la yihahdaa wahiya umuurta isku toosnadeeda weyaan nidaam baabun fi tafakuri fi cadiimi makhluuqaat illaah baabun baabkan wuxuu u baab yahay fi tafakuri in lagu fikiro fii cadiimi makhluuqaat illaahi makhluuqaadka alla weyninkooda lagu fikiro iyo wa fanaai dunya adduunyadan tegitaankeeda lagu fikiro iyo wa ahwaali laakhirati aakhira ahwaasheeda iyo culayskeeda lagu fikiro iyo wa saa'iri umuurihimaa adduunkan iyo aakhara umuurahooda kale umuurahooda kale lagu fikiro weeyaan iyo wa nafsi nafta in mxuu ahay la gaabiyo iyo wa in muxuu ahay la toosiyo oo la hagaajiyo iyo wa nafta in lagu xambaara cala alistiqaamati toosnaan lagu xambaara ayuu baab yahay weeyaan baabka wuxuu baab yahay allah subxaana wa tacala makhluuqaadka u khalqay oo samaawaadkan iyo dhulalkan iyo wuxuu ahaa u khalqay weyninkooda in lagu fikiro adduunkana inuu adduun socdo oo taga uu yahay in lagu fikiro ilan waxaa weeyaan qofka qiyaamo hadda cirkaan la burburiya ama dhulkaan la burburiya ma sugaysid qofku markuu geeriyoodo qaamat qiyaamatu idaa maata alinsaan qaamat qiyaamatu in alla inta dhimatay oo hadda naga tagtay allahu naxariistee dhammaan qiyaamadooda waa istaagtay maxaa yeelay mar alla markii laga soo taga ayay qiyaamadooda bilaabanaysaa weyaan marka qiyaamo kaloo sugays ma marba nafta markay kaa dhacdo qiyaamo waad joogtaa ilan muqadimaadkii ayaad bilaabaysaa malagii ku imaani su-aal baa lagu weydin imtixaan baa lagu marin kadibna ama albaab jannaa lagu furay ilaahayna sii subxana wa tacaala ama qofka xun waxaa loo furay albaab naar ciyaada bilah marka in arinta ayada lagu fikiro adduunkan iyo aakhirada iyo umuurahooda kaleba mxuu ahay niyada aad looga hayo oo qofka naftiisa u toosiyo u diyaargaroobo mxuu ahaa aakhiradaas adduunkan zuula oo taga oo laga wada socdana uu mxuu aha ka diyaargaroobo oo waxa weyaan adduunkan dhexdiisa ku shaqaysto janno adduunkan wax ugu wanaagsan oo ilahay ku qalqay subxaana wa tacaala huwa alsticdaadu lidukhuuli janna waa meel lagu shaqaysto looga shaqaysan jannada ilaa lagu gala subxana watacaala wanaagga ugu weyn adduunkan ule waata ayada wanaagga ugu weyn ule adduunkan waa meel sabab kugu noqonaysa jannada alla gasho wa tacaala ood qofka haddii uu mxuu ah ilahay u waafajiy wa tacala uu ku shaqaysan karo si uu janno u gala nacam sheekha caleyh raxmat wax muxuu ahaa inta badan wuxuu keenay aayado unbuu keenay nacam aayado unbuu keenay weyaan qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi inamaa acidukum waxaan idinku wacdinayaa biwaaxidatin mid umaan idinku wacdinayaa an taquumuu inaad u istaagtaan lilaah alla weyne mathnaa laba laba iyo wafuraada mid mid jamaaca iyoiyo mid mid uma intaa kadibna tatafakaru aad fikirtaan waxaad ku fikraysaan adig maxaa laguu qalqi yaa ku qalqay soddon sano ka hor hadda soddonaad soddonaad jirtaa soddon sano ka hor xaggeed jirtay afartan sana kahor xaggeed jirtay hal ataa cala insaani xiinun min adahri lam yakun shayan madkuuran inteena hadda qofka marka daadiis la weydiiya wuxuu leeyahay meeqaa sana labaatan iyo sana soddon sana afartan sana qablaha xaggeed jirtay inteed ku nooleed xaggeed ku sugnayd xaggeed jirtay aabbaa idhal dhabarka ku jira aabaka muxuu intaan la uumin xaggeed jirtay wayna kunta marka qofka inuu arrinta iyada muxuu ahaa ilahi wuxuu wa tacala qofka inuu tafakuro samaawaadkan maxaa uumay yaa wada ya benziin ku shuba maxaa qoraxdan yaa matoorkeeda shida yaa soo celiy wamaa ilaa dalik qof marka inuu fikiro ood maskaxdiis ka shaqaysiiya ayuu rabbi subxana wa tacalana amraya weyaan ama kaligaa fikir ama isu taga muxua isla fikira naam arrinta idan waxaa ka dhalanaysa inuu iimaan badan la imaado iimaankiisa xogaysto rabbina subxaana wa tacala uu si fiican caabudo wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi ina khalqi samaawaat samaawaadka abuurkooda waxaa ku sugan iyo waalardi arlooyinka la uumay waxaa ku sugan iyo wakhtilaafi leyli habeenada muxua isdabamarayaan iyo wanahaari maanmaha la aayaatin calaamada ayaa ugu sugan ilaahay waxdaaniyadiisa iyo alla subxaana watacala inuusan samaawaadka dhulkan u uumin baatil ayaa ugu sugan liulil albaabi dadka cuquusha u saaxiibka weyaan caqliga fiican lah aladiina kuwaas yadkuruuna xusaan allah la weyne qiyaaman ayagoo taagan iyo qucudan qucuudan iyagoo fadhiya iyo wa calaa junuubihim muxua dhinacooda ayago dhulka ku hayaan alla waxaw xusaan weyaan wayatafakaruun waxay ku fikirayaan fii khalqi samaawaat samaawaadka muxua abuurkooda abuurkooda ay ku fikirayaan iwalardi arlada qaa'iliin ayagoo la rabbanaa rabbiganagow maa khalaqta maadan uumin haada samaawaadkan iyo dhulkan iyo waxyaabahan umaadan uumin baailan baail iyo mxuu ahaa ciyaaryaar umaadan uumin subxaanaka ilaahuna zahnaantaada nacam wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi afalaa yanduruuna miyay fiiriyaan ila libili geeli kayfa khuliqat sidii khuliqat loo uumay wa ila asamaai samada may dhowraan kayfa ruficat sidii loo koryeelay wa ila aljibaali buuraha may fiiriyaan kayfa nusibat sidii loo taagay waila alardi arlada ma ay fiiriyaan kayfa sutixat sida loo fidiyey fadakir kadibna nabi allow adiga dadka xusuusi oo waani inamaa anta adig waxaa tahay mudakirun xusuusiye unbaa tahay weyaan xusuusiye unbaa tahay wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi afalam yasiiruu miyayna soconin fi lardi arada oo fayanduruu miyayna fiirin ama may fiiriyaan weyaan alaaya walaayaat walaayaatu aayadaha oo fi lbaabi baab kusugan kaiiratan waa badan yihiin wa min axaadiid xadiia saabiq alkayisu qofka caaqilka ah man qof weyaan duul daana xisaabiya nafsahu wa camila lima bacda almowt nacam wa huwa xadiiu daciifu sabaqa biraqam kada baabun fi lmubaadarati degdeg loo degdego ila alkhayraati khayrka loo degdego ayuu baab yahay weeyaan waxafi man tawajaha qofkii muxuu ahaay u joosta oo lagu booriyo likhayrin khayr u joosta cala aliqbaali inuu muxuuaha si fiican ugu sii joosto caleyhi isaga biljiddi weliba isagoo ku dadaala min hayri taradudin isagoon mxua kasoo laablaabanaynin baabkan wuxuu baab yahay in khayrka loo degdego oo laisku booriyo qofkii khayr u jeestana in lagu booriyo inuu si dhab ah oo run ah mxuu aha khayrka asaga u jeesta uusan kasoo laalaabanan weyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi fastabqi lkhayraat war khayrka u baratamay oo khayrka oo khayrka u waqaala tacala alle wuxuu yidhi wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dambidhaaf oo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaaday wa jannatin janno oo carduhaa ballarkeeda carduhaa ballarkeeda asamaawaatu samooyinka uu la tooyahay iwalardu arada uu la tooyahay uciddat waxaa loo diyaariy jannadaas noocaasa lilmuttaqiin dadka alla ka baqaya rabbi uu diyaaray weyaan waa mal xadiid xadiidka todoba sideetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rasuula rasuulka ale sala allahu aleh ali waslem fitanan fitnooyin intaynan dhicin oo ka qitaci leyli habeenka muxua qayb ka mid ah almudlim ee mugdi ah intaynan dhicin ka hor camalka wanaagsan la imaada weyaan oo degdega wanaaga la imaada yusbixu waabariistaa alrajulu ninka ama qofka muminka ah muminan isagoo mumin ayuu waabariistaa wayumsi wuxuu galabaystaa kaafiran soo gaaloobay subaxdi waa muslim galabtina waa gaal wayumsi wuuu galabaysana mumina isagoo mumina wayubi waabariistaa wayumsi wuxuu galabaystaa cafwan mumina isagoo mumina wayusbixu wuxuu waabariistaa kaafiran isagoo mxua gaal habeenkiiu gaaloobaya muxuu ku gaaloobaya muxuu diinta uga baxaya muxuu u dhibaatoonaya yabiic wuxuu iibinaya diinahu diintiis wuxuu ku gadaya bicaradin wax mxua kooban oo zuula iyo mxua dheef ayuu ku mxua ku iibinaya diintiisi oo min adunya addunyada ka mid ah. xogaho shilimaad iyo xogaho adduun iyo xogaho madaxnimo ayuu diintiisa dhan ku iibinaya markaasaa islaam buu aroorti ahaa galabtina wuu gaaloobi galabti muxuu islaam buu ahaa subaxdina muxuu gaalnimo la soo toosay ciyaadan billah xadiidka sideetan iyo sideetanaad sideetan iyo sideedaad can abi sirwacata bikasri siini lmuhmala wa fatxiha cuqbat ibn xaari radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sallayt waxaan ku tukaday waraaa nabiy nabi gadaashiisaan tukaday bilmadiinati madiina mxu magaalada madiina alcasra salaada casr baan nabiga ku taba tukaday fasalama nabigu wuu u salaam noqsaday uma intaa kadib qaama wuu istaagay musrican isagoo degdegsan ayuu nabiga marka fuq yidhi nabiga dhaqankiisa waxay ahayd sal allahu alay ala slm markuu tukado inuu fadhiisto uusan degdegin laakiin maalin maalmaha ka mid salaad casar intuu muxuu tukaday ayuu horey ka booday marka fatahata welibu wuxuu ka tallaabsaday riqaaba annaasi dadka muxuu ahay qoortooda iyo garbooda ka tallaabsaday weeyaan riqaaba annaasi dadka qoortooda ka tallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi haweenkiisi naagihiisii qololkoodii mid ka mid a ah ama qeyb ka mid ah ayuu nabiga aaday weeyaan qololkii dumarkiisi ay ku jireen nabig ku dhegnaa masjidka nabiga alai slat slam mid ka mid ayuu galay ayuu degdegay fafazica waxaa argagaxay annaasu dadka min surcati nabiga degdegiisa inay arrin soo biirtay ay mxuu ahay dareemeen aad bay argagaxeen weyaan fakharaja caleyh nabigu usoo baxay usoo laabtay fara'aahum nabigu wuxuu arkay anahum ayaga qad cajabuu inay la yaabeen min surcati degdega nabigu uu sameeyey inay la yaabeen ayuu nabig arkay sal allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay shay min tibrin tibriga waxaa la yihahdaa dahabka aan weli aan la saafigalaynin min tibrin dahab ah, oo cindana aan agtanaga ahaaday fa karihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu ixabiso ayaan nacay fa amartu waxaan amray biqismatihi in la qaybiye ayaan amray weyaan an yaxbisaniidan maxayt qofka muxuu ahaa haddii aad wax dadka iskulaha inaad hayso xabistaanka aad xabisaysa waxaa weyaan adigana xabistaan buu ku yahay oo ajir badanoo heleed kaa xabisaya oo dembi inuu kugu xabisaa laga yaaba xuquuqda dadka hadda tusaaleahaan dadka madaxda ama dadka xafiisyada joog waraaq ayaa u imaanaysa waraaqda iyada ah la rabaa inuu asaga saxiixaa la rabaa saxiixaas dartiisa waxaa laga yaabaa qof inuu waa yahay sharci la-aan waa baasboor la danbaa kaga xiran xaq uu lahaay ayuu ku heli lahaa waxaa weyaan waraaqdi waa imaanaysaa kadibna waxaa laisa gashanayaa maqalkaa la gashan hoosaa la gashani amaba halkaasaa la dhigi waa laga tegi marka taa iyada waxay qofka xabisitaan la xabisay xaqiisii adigana ajir badan uu ka xabisaya dami badan uu kuu xabisaya waa halis marka lidaalika qofka muminka ah meeshii aad mas-uul ka tahood muslimiinta aad u hayso dantii aad muxuu ah qaban karta marka iyada qabo weliba isku day inaad dan kasta aadan dib u dhigin oo marka ayadaa isdhaafiso lidaalika dadka maamulayaasha muxuuaha naajixiinta ee guuleystay oo aadka loo ammaano waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid ah markaad eh, taarikhdooda iyo eh, kutubaha ay qoreen buwaagta ay qoreen ay ka qoreen taarikh nololeedkooda nololeedkooda ay ka qoreen markaad akhriso waxyaabaha lagu ammaano ay sheegaan waxaa ka mid ah, wuxuu leeyahay weligey weligey ma aanan hoyanin ayada oo miiskayga saaran tahay waraaq saxiix u baahan oo waraaqihii saxiix u baahnaa intuu saxiixa dhameey ayuu mxuu ahaa sekreteerkii qofkii la shaqeynaa u dhiibaya isdhaafinaya weligay leeya ilaa konton sano qaar waxaan arkay konton sano ayaan muxuu ahaa madax oo meelo kala duwan qaar safiir maruu ahaa maruu wasiir ahaa mar kutubo uu qoro taarikhdooda ay ka qoraan waa laga faa'idaysta oo muxuu ahaa tajaarirta umamta waa laga faa'idaystaa marka wuxuu leeyahay kontonkaas sano ama afartankaas sano intaan madaxda ahaa muddada intaan la eg weligay waraaq xafiiskayga muxuu ahay kuma ay baryin oo saxiix u baahan haddii waraaq u baahan in laga eh, wada hadlo oo laga tashto oo waa goonitaas baabkeeda weyaan laakiin waraaq u baahan in la saxiixo saxiixayda ku xiran weligeed ma baryin maley oo ah, miiskayga oo muxuu nadiifa ayaan ka saaxan jiray nacam marka nabigan alai sala slam xaqaas ay lahayd muxuu ahaa sadaqada in habeenkaas uu baryo oo dad u baahan ay ka xabisa kadibna isagana khayr badan oo ka xabisa nabiga diiday alayh salaam nacam fakarihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu xabiso faamartu waxaan amray biqismatii in la qaybiy rawahu bukhaari wa fii riwaayatin lahu kuntu waxaan ahay khallaftu mid dib dhigay oo kasoo tagay fi lbeyti guriga tibran dahab oo min asadaqati sadaqada ka mid ah fakarihtu waxaan nacay an ubayitahu inaan barisiiy ayaa nacay weyn atibru mxua tibriga qiطacu dahabin aw fidatin waa qayb dahab ama fida weliba asalka dahabka loo isticmaala weyaan xadiid sagaal iyo sideetanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi jaabir qaala rajulunibaa wuxuu yidhi nabi nabi wuxuu yidhi yowma uxudin maalinta uxud ara'ayta ii warnabi allow in qutiltu haddii lii dilo fa ina ana xageen aadaya xageen jiri haddii uxud maanta liigu dila bal ka warnabi allow qala wuxuu yidhi fi ljannati jannada aadaysa meel kaloo aadi lama arko fa alqaa ninku wuxuu tuuray tamaraatin timiryaalo oo kuna ahay fii yadii gacantu ku wata cunay ayuu daadiyey uma qaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay way muttafaqun caleyhi dadka ayaga niyadooda iyo khayrka u degdegayaana laga garanaya weyaan oo loo daliishana xadiidka sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu anhu arda qala wuxu abu hurayra jaaa rajulu nin baa u ila nabi nabigu u yimid sala allahu alay slam ya rasuul ayu sadaqat sadaqateedeeba acdamu u weyn ajran xagga ajarka qaala anta sadaqa inaad sadaqaysato wa anta adigana saxiixun aad caafimaad qabto horta caafimaada qabta waa waad ku gacan adagtahay tahay xoolaha ayaganaad ku gacan adag tahay waxaad ka baqaysaa alfaqra inaad faqiirnimo ay kugu dhacdo ad ka baqaysaa oo waxaad ka taxadaraysaa inaad faqiirto wax yarna waad haysataa wa tamanu waxaad rajaynaysaa alhinaa inaad mxua taajirnimo aad mxu aad hesho ood baabuur iyo gurye iyo dhaqaalaha yeelatana waad rajaynaysaa wax yar oo mxu aan kaa badnayna waad haysataa arrinta ayada waxaa weeyaan waqtiga asaga sadaqa ugu wanaag badan tahay marka ayada waxaad bixiso tusaalahaan maanta boqol kun aad haysataa miis iyo waxbaad dhiganaysaa boqolkaasku marka waxaa weyaan faqiirnimadaad ka baqaysa oo waxa wey matarays boqol kun taajirnimana niyadaad ku haysa oo inaad ilaahay ku barakeeyo meel gaartaad rajaynaysaa waa loo bahday lacagteeda loo bahday inaad konton ka bixiso mabaab sahalna waa sadaqatan wanaag badan marka sadaqatan ugu fiican taas weyaan nabigu wuxuu le sal allahu alay slam walaa tuhmil ha sugin xataa idaa balaqat ilxulqu markay qoorta gaarto nafta markay halkaa gaarto qulta kadibna aad tirahda lifulanin kada hebel inta ha walifulanin kada hebel inta hala siiya waqad kaana lifulanin hebel intaas ugu lahaa inaad tirahdo markaas kadib catatabtan waxba mataraysa weyaan ee intaad caafimaadka qabto ood waxaa weyaan wixiina aad qof adduunka dheg lama ark sideedaba qof walba faqrigu kabaqaya taajirnimanu raadinaya si kasta duu dhaqaalo u haysto walan yabna faahu ila turaab calooshiisa iyo mxua dhuuntiisa iyo afkiisa waxa buuxin kara turaab oo markuu geeriyo mxua aad buuxsamayaan siduu nabigeena sheegay sal allahu majra nafas neefta meeshaa martay ayaa xurquum la yidhahdaa hungurigan mid kala garab socdo midna dabeeshaa marto iyo neeftaa marto oxyjiinka waxyaabahasaa maro midna cunadaa marto marka xurquumku waa kan dabeesha ay maraysa weyaan walmariu majra acaami washaraab cunada iyo biyaha meesha ay maraan weyaan xadiid ko iyo sagaashanaad can anas bn malikin radi allahu tacala an ana rasul rasulka ale sal allah alay slam ahada nabiga wuxuu qaaday sayfan sayf buu qaaday yowma uxud maalinta uxud sayf buu kor minii xaggayga oo mxua seeftayda iga qaaday fa basatuu waxay soo fidiyeen aydiyahum gacmahoodii kullu insaanin qof la arka oo minhum ayay ka mid yaquul wuxuu leeya ana ana nin walba gacanta soo taagay taasuu le weyaan qaala wuxuu yidhi faman yaahudu bixaqihi iska dhaf anaanada iska joojiye faman yaahudu yaa ku qaadanaya biaqihi xaqiisi yaa ku qaadaa oo seeftan xaq bay leedahay xaqeeda yaa ku qaadi fa alqowmu dadka dhan waa walba gadaal aqaala abu dujaana abu dujaana wuxuu yidhi ana radia allahu tacala ana aniga ayaahuduhu bixaqihi xaqiisa anaa ku qaadi oo seeftan xaqeed anaa ku qaadi fa ahadahu wuu qaaday fa falaqa wuxuu ku jarjaray ku jeexjeexay uu ku dadilaaciyey bihi seefta isaga iyada ahayd ama iyada ahaa xaama almushrikiina mushrikiinta madaxooda ayuu ku falfaliiri weyaan ku jeexjeexay rawaahu muslim isma abu dujaana abu dujaana magaciisa waxaa la yidhahda simaak ibnu ibnu karsha ayaa la yidhaha weyaan cafwan qowluhu axjama alqowmu ay tawaqafuu way istaageen weyaan wafalaqa biha ay shaqa wuu ku jexjexe weyaan hama almushrikiina ay ru'uusahum madaxooda ay ulujada weyaan xadiidka saddex iyo laba iyo sagaashanaad can zubayr bni cadi waxaa la weri qala wuxuu yidhi atayna waxaan u tagnay oon u nimid anas ibni malik baa u nimid radia allahu tacala anhu arda min aajaaji ajaa dhibka aad nugu hayo waa ninka adaan sheegayni dhibka aad nugu hay aanu sheegnay faqala wuxuu yidhi war isbur war sabraay fainahu maxaa yeele laa yaati ma imaado zamaanun zaman ilaa hadduu jiro waladii kan ka dambeeya waladii kii oo bacdahu isaga ka dambeeya ayaa sharu minhu ka shar badan weeyaan xataa talqow rabbakum ilaa rabbigin aad kala kulantaan samictuhu warkaas waxaan ka maqlay min nabiyikum nabigiin ayaan ka maqlay sala allahu alayh waalihi wasalam rawahu muslim eh, rawahu lbukhaariy xadiidkaana dadkii wtigaadjoogwakawuxuu leeyahay war sabra xajaaj ayaa wuxuu noqon doonaa qarso oo qowlgasha wax imaan doona balaa ka dambayn doonta hadda waxa taagan hal xabo nucleara la dhufani kadibna waxaa la halaagayaa toddobaatan kun boqol kun laba boqoloo kun milyan qof hal mar ah muxuu ahaa waqtiga hadda ay eh, hiroshima lagu dhuftay eh, qumbulyada muxuu ahaa eh, nuclear lagu dhuftay meeqaa sana laga joogaa meeqay ahayd kun sagaal boqol iyo afartan iyo shantii haddana mxuu ahaa watigaas tii samaysneed saa wa ugashay ka warrama tan hadda samaysan waxaad u malaynaysaan balaa marka taagan weyaan imtiaan imtiaan baa taagan xadiidka saddex-iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu anhu ardo ana rasula rasulka sal allahu alay qaal wuxuu yidhi baadiruu war la degdegay bilacmaali acmaasha la degdega sabcan ay qabla sabcin toddoba intayna dhicin ka hora hal tantadiruun miyaad sugaysaan ilaa faqran faqiirnimo munsiyan idin hilmaamsiiso cibaad iyo khayr o hilmaamsiiso aw qinan taajirnimo oo muqiyan idin qoojiso aw maradan xanuun oo mufsidan qofka fashaadiyo oo cibaado iyo khayr oo dhanba mxua ka fasaadiyo aw haraman duqnimo oo mufanidan qofka mxua tagsiiso oo caqligiisii iyo awoodiisii wiiisu tagsiiso aw mowtan geeri oo mujhizan idin dadajiso ama ku dadajiso aw dajaal ma dajaal baad sugaysaan fa sharu haa'ibin mid muxuu ahaa maqan kan ugu shar badan weyaan oo yuntadar la suga aw saacatu ma saacadaad sugaysaan wsaacatu saacadda iyo saacadda qiyaama ayaa ka wareer badan oo amaru ka kharaar badan weyaan xadiidkaas rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan dacafahu sheikh اlalbani xadiidka imaam sheekh alalbani wuxuu leeyahay waa xadiid daciifa weyaan xadiidta ku jirta kitaabka taqriiban waa labaatan iyo shan xadiid oo daciif ah laakiin macaani ahaanteed inteeda muxuu ah badan waa macaani saxiixa oo muxuu usuusha diinta ay u marqaad xadiidka afar iyo sagaashanaad canhu ay can abi hurayra waxaa laga wari ana rasul rasulka sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi yowma khaybar maalinta khaybar la uciyana waxaan u dhiibayaa alraayata calanka iyo bandiirada waxaan u dhiibayaa rajulan nin baan u dhiibayaa oo yuxibu jecel allaha alla weyne jecel io wa rasuula rasuulkiisa jecel yaftaxu allahu alla u fura calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ilaahay mxuu ah uu cadowga ku jibiya oo ilaahay uu u fura ayaan udhiibaya weyaan u weyaan berri qaala cumar wuxuu yidhi ma axbatu maanan jeclaanin alimaarata madaxnimo maanan jeclaanin ilaa yowma idin maalintaas waxaanan ahayn weligay madaxnimo maanan jeclaanin fatasaawartu waan mxuu isu taagay oon isu dheereeyey oon isu qortaagay lahaa madaxnimadii ayaan mxuu ahaa aad u jeclaaday oo mxuuaha in liisiiyo ayaan madaxu taaga weyaan ay barastu laha rajaa an udca laha in ligu yeera loo rajayna oo la yihahdo cumar adiga madaxnimada qaba nacam fadacaa rasuulula rasuulkan wuxuu yeehay caliya bni abi aalib buu u yeelay radi allahu tacala anu arda cali buu yii cali aw cali weliba indhool muxuuha marka iyada indhabug baa ku dhaca indhaha ayuu ka xanuunsanaa marka waa u yeehay weyaan cali buu u yeehay fa acطaahu iyaaha calanka ayuu u dhiibay nabiga calayh salatu salaam wa qaala wuxuu yidhi imshi soco walaa taltafit gadaal ha soo milacsanin gadaal ha soo fiirinin xataa yaftax illaahu alla ilaa uu ka fura calayka dushaada yaftax illaahu calayka ilaa ad alla subxana wa tacaala kaaga fura ood qolyaha ayaga mxua ah ilaahay subxana wa tacala kuu gacangeliyo gadaalna soo eegin weeyaan fa saara wuu socday caliyun cali shay-an xoogaho wax yar buu socday uma waqafa waa istaagay walam yaltafit gadaalna sama milacsanin isagoo sidii u socdo oo calanka sidii u wada hore u jeeda ayuu hadlay askarta hadda waad askarta soomaad arkin markaas ay gaardinaan iyo mxua ah, ay ku jiraan baareedka iyo meel xataa haddii ay wax salaamayaan ayagoo mxuua ah, dhinac usii jeeda ay wax salaamayaan marka waad aragteen sidii oo kale weyaan waa askari naam waa shuqul askari marka naam uma lam yaltafit muusan milacsanin fasaraa wuu ugu dhawaaqay marka cali yaa rasuula allah calaa maada uqaatilu nnaas nabi allow dadka maxaan kula dagaalamaa maxaan kula dagaalamaa dadka qaala wuxuu yidhi qaatilum la dagaalam xataa yashhaduu ilaa ka qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooyane wa ana rasuululahi rasuulka alle inuu yahay sala allahu aleh wasalam faida facaluu hadday falaan dalika arrinka isaga ah faqad manacuu minka waxay kaa reebeen dimaahum dhigaalkooda wa ammaalahum maalkooda ay kaa reebeen kaa reebteen oy kaa ilaashadeen weyaan ilaa bixaqiha xaqeeda mooyane wa xisaabu xisaabtoodana cala allahi alla weyni dushiisa ay ahaatay weyaan rawaahu muslim fatasaawartu bisiini lmuhmila muhmala siinta muxuu aha dhibacda aan lahayn ayaa meesha ku taalla weyan siinka waa saas saawartuda ay wahabtu waan booday mutaalican anoo muxuu ahaa arinta ayada mxuu raba in lii dhiibo oo in lii arka rabo weyaan xadiikan marka nabigeena sal allahu alay li wuxuu ka sheekaynaya uu leeyahay cali abi aalib radi allahu anhu arda ayuu u dhiibay wuxuu leeyahay soco ilaa ilahay uu ku furay subxana watacala waa dagaalkii jihaadka marka lagu jiray oo khaybar iyo meelo badan la furayo weyaan marka wuxuu leeyahay soco hana dhinaca soo gadaal ha usoo ilaa aad rabbi subxana watacala kaaga furo magaaladan khaybar khaybar uu kaaga furo weyaan kadibna wuu soconaya amarkii u qaatay gadaal sooma milacsanin markaasuu dhawaaq wuxuu nabi alla maxaan kula dagaalama wuxuu yidhi laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah ilaa ay ka yidhaahdaan la dagaalan weyaan arrinta haddii ay la yimaadaanna oo arrintaeda ay ku dhawaaqaan dhiigooda iyo kuma banaana weyaan jihaadka xaqa marka lagu jiro oo la jihaada oo muxuu ah, qofkuu jihaada oo muminka u oo gaalada lala jihaada watiga asaga qofka waxaa weyaan aadaabtii jihaadka iyo siduu ahaa ayuu nabigeena cadaynay qeyb ka mid ah aadaabta jihaadkana badan waxaan kusoo marnay kitaabkii hore oo cumdaha badan oo ku imaan doonaan axaadiista nabigeena sal allahu alay ali qofka mujaahidka ah oo jihaada sida uu jihaada waqhtiguu jihaada muxuu ahaa shuruudda loo bahan yah ku jihaado aadaabta inuu la imaado loo baahan yahay qoorta goorta uusan jihaadaynin waxaas kulli waxay ku yeelaan diinta ay ku yeelaan marka qofka inuu ogaado masalada ayada oo jihaadun intuusan mxuu ah intuu maqla soomaalida waxay yidhahdaan dhurwe ayaa waxaa la yidhi biyo iyo bakti ayaa mxuua la sheegay ma kadibna uun mxuu ahaa dhanba ma fiirin orod isday ma qoraa u dhac qoraa ka soo bax ma koonfur ma waqooyi dhankey jirtaaba muusan dhihin horun buu iska sii dayey muxuu arki markuu muddo orday ayuu marka xasuustay oo daalay waxbana uusan gacan ku haynin sida in la noqdo ma jihaad in la maqlo kadibna la sii marka waa imtiaan imtiaan wey marka baabka isaga ah. masaladan jihaadka la yihahda diinteenna ay ka tahay cid diidi karto ama cid mxuuah qur-aanka qofka diid in qur u tuuro qur waa inuu mxuu ahaa tuura laakiin habka loo jihaada iyo wakhtiga la jihaada iyo ahdaabtiisa iyo shuruudiisa iyo cidda lala jihaada waa in mxuu ahaa qofka uu ogaado oo diinta alla uu ku noqdo subxana wa tacala lakiin waxyaabaha qaar oo hadda dhaqanka noqday oo jihaad loo yaqaana jihaad ma ahan oo jihaad ma ahan oo jihaad ma ahan mana ku dhowa sida dhabta ah waxyaabaha la samayna bal bilcagsi qofka waxaa weeyaan waa diintii alla subxaana wa tacala ayuu wuxuu noqonaya ummadda kaga noqonaya sadi diinta alla subxana wa tacala ayuu sadi in diinta alla la naco in diinta alla mxuu ah, loo arko wax imtixaan ah wax aanan naxariis lahayn loo arka ayuu sabab ugu noqonaya hada wallahu aclam wsal allah waslm ala cabdi rasuuli mustafa